kitaabi riyaad الsaalixiin للإمام النووي عليه رحمة الله في ليلة الثلاثين أو الواحد ثلاثين من شهر ذي الحجة عام ألف وأربعمائة وسبعة ثلاثين هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد يكون ليلة الواحد من شهر واحد عام ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثين لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كلاهما محتمل في ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين ysr allah اitmaam اlkmaal wrazaqani ikhlaas fi اlqowl wاlcamal inahu jawaad kariim wbilijaabati jadiir majliskan waa majliskii saddex iyo afartanaad ee majaalisa dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad الsaalixiin ilimaam الnawowi caleyh raxmat اllah habeenkana waa habeen axad ah soddonka bisha dilxija kun afar boqol todoba iyo soddon hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu habeenka u dambeeyo sanadkan hijriga ah waxaa kaloo noqon kartaa taarikh kow bish koobaad oo muxaram kun afar boqol soddon iyo siddeed hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam haddii caawa ay marka noqoto taarikh kow waxay noqonaysaa duruustii aan bilownay oo matuuna xadiid mustafa sala allahu aleyh ali waslem hal sana jirsatay bifadli illah casa wajal inkasta oo sidaan si ka degdeg badan inay u socoto qorshe uu ahaa laakiin qadar allah wamaa shaa facal way sanad jirsatay insha allahu tacala sanadkan cusub waxaan alle ka inuu noo taysiiriyo sidii aan ku wadnay si ka degdeg badan oo ka wanaagsan ilaahi subxana wa tacaala uu na ka ikhlaas badan ka faa'iido badan insha allah baabka waa baabu istixbaab alijtimaaci kulan lagu kulma sunnanimadiisa ayuu u baab yahay cala alqiraa'ati qirada qur-aanka in loo kulmo oo meel laiskugu yimaada inay sunno tahay ayuu imaamku u baabaystay cali raxmat ullah kitaabkan waxaan kusoo jirnay kitaab alfadaa'il xadiidka kun iyo saddexiyo labaatanaad wa can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu abu hurayra qala rasuulu llaahi sala allahu aley waslem rasuulka wuxuu yidhi wama jtamaca kuma kulmaan qowmun qala fii beytin guri oo min buyuuti illaahi guryaha alla ka mid ah yatluuna iyagoo akhrinayaan kitaab allahi kitaabka alleh subxaanahu wa waa qur-aanka eh aw yatadaarasuuna iso meeriyaan oo isbaraan baynahum dhexdooda ilaa haddii ay arrintaa dhacdo nasalat calayhim waxaa dushooda ku soo degta assakiinatu xasilooni ayaa kusoo degta wa khashiyatum waxaa daboosha alraxmatu raxmadda allana way dabooshaa subxaanahu watacaala wa tacaala waxafathum almalaa'ikatu malaa'igtana way hareeraysaa wadakarahum allahu allana subxaana wa wuu ku sheeg sheegaa ood xusuusiyaa fi man cindahu dadka agtiisa ahaaday ama cidda agtiisa ahaatay ayuu rabbi subxaana wa tacaala wanaagooda i khayrkood uu sheega rawahu muslim xadiidkan nabigeena sala allahu aleyh waslem wuxuu boorinayaa ood nagu boorinayaa bikalaamihi wa bixadihi in buyuudda alle lagu kulmo hadafka loo kulmaana u noqda kitaabka al akhrintiisa iyo isu meerintiisa oo annaga dhexdeenna aan isu meerinna wada akhrinno ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam nagu boorinayaa arintaas abaalkeeda marka wuxuu nabigeena ku sheegay calayhi salaatu wasalaam in waxaa weeyaan afar qodob laga helay tan koobaad in sakiino iyo xasilooni min allahi caza wajal ay soo degayso oy daboolayso kadalika naxariista allana ay dadkii dhan oo halkaa joogay ay wada daboolay subxaana wa tacaala malaa'igta allana ay hareeraha ka fadhiisanayso dadkaas majliskaas fadhiyo allah subxaana wa tacaala jala jalaaluhu fii culaah uu waxaa weeyaan malaa'igta agtiisa joogtana uu ku xusaa subxaana wa tacala wanaaggan lahaayo iyo khayrkan jira wey rawahu muslim baabu fadli lwuduu'i weysada fadliga ay leeda ayuu u baab yahay qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alle nabi rumeeyow idaa qumtum haddii aad u kacdaan ila asalaati faghsiluu wujuuhakum wejiyaalkiina dhaqa wa aydiyakum gacmihiina dhaqa ila almaraafiqi ilaa xusulah laga gaaro wahakada ay maca almaraafiq ilaa qowlihi tacala qowlka alle laga gaaro maa yuriidu allaahu alla muxuu ka doonayaa maa yuriidu allaahu alla ma doonaya cafwan liyajcala inuu yeelo calaykum dushiina min xarajin wax culays inuu rabbi subxana wa tacala dushiina saaro alla ma doonaayo walaakin warka lagu laabay yuriidu rabbi wuxuu doonayaa liyuahirakum inuu idin nadiifiyo waliyutima inuu taam yeelo u dhammaashatira nicmatahu nicmadiisa calaykum dushiina lacalakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad ilaah subxana wa tacala ku shukrisaan saasuu rabbigeen leh subxaana wa tacala idan aayadan qur-aanka waxay ka sheekaynaysaa o suurat almaa'ida in salaada marba qofka hadduu doono inuu istaago idaa qumtum ay ilaa aradtum alqiyaama ila asala haddii marba salaad inaad dukataan ay noqoto weysana aadan qabin weysaysta oo wejigiina ka bilaaba dhaqitaanka markaasuu rabbigan subxana wa tacala ku khatimi aayadda inuu rabbigan subxaana wa tacala annaga xaraj uusan la rabin iyo culays uu nala doonaa inuuna ahirona nadiifiyo nicmadiisa adduun iyo akhirnau taamiyana subxaana wa tacaala kadibna marka nicmadaas adduun aan helno oo tahaaradaas iyo khayrkaa u nasiiyey kadibna rabbigeen aan ku shuknay subxaana wa tacaala xadiidka kun iyo afar iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda qala wuxuu yidhi abu hurayra samictu rasuula rasuulka alla ka maqlay sala allahu aleh ali waslm yaquul rasuulkeennu leh inna ummatii ummaddayda yudcawna waxaa loo yeeri doonaa oo loogu yeeri doonaa yowma alqiyaamati quran iyagoo wejiga cadcad uran iyagoo waxa weyaan bariir lah bariir iyo dhalaal wejiga iyagoo kule weyaan muxajaliina xibno garan oo xibnahooda lugaha iyo gacmahay ay garan yihiin weyaan oo midib iftiima oo wanaag badan ay leeyihiin min aaaari alwuduu weysada mxuu ahay aahaarteeda iiraadkeedana ay arrinta iyada ay ka garan yihiin weyaan wejigana ay ka iftiimayaan xibnihii weysadana ay garan yihiin waxaa weyaan cad yihiin weyaan oy ifayaan faman istaaca hadalkaa dambe marka intaa hore waa xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam faman istaaaca intan dambe waa mudraj mudrajka muxuu yahay waa hadal uu leeyahay ninka la yidhaahdo saxaabiga amaba maa bacdahu iyo qolyaha muxuu ahaa ka hooseeyo oo raggii ka wariyey taabiciintii iyo raggii muxuu ahaa sanad ku jiray warka ay xadiid soo dhexgeliyaan ayaa mudraj la yidhaahdaa marka faman istaaaca qofkii awooda oo minkum adinka idinka mid ah an yutiila inuu dheeraya uratahu bariirtiisa inuu dheeraya falyafcal hafala weyaan muttafaqu calayh marka qofka ummadda nabi maxamed ka mid ah calayhi salaatu wasalaam inuu muxuua ah bariirtiisa ay iftiinto in xibnihiisii ay iftiimaan aad ku weysaysanay ayuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sheega weeyaan arintan ay ku mudanayaan mudanayaan in loo yeero oo arrinta ayada lagu garto ummadka loogaga soo saaro weeyaan hadalkaa dambe marka faman istaaaca minkum an yuطila uratahu falyafcal uu leeyah waa abu hurayra iskale radia allahu tacala anhu arda culimada in badanoo ka mid ahna kuma waafaqsana culimmada in badanoo ka mid ahna arrinta iyada iyo saxaabada nabigeena calayhi salatu salaam in badanoo ka mida ah kuma waafaqsano marka maxaa yeele urada see loo dheeraynaya hadda uradu cabiray waa beriirta urada waa wejigan marka waxay noqonaysaa madax in la dhaqo madax in la dhaqo madaxiina de in la dhaqo oo madaxi muxuu ahay ximinta la dhaqa ay noqoto ayr waarid weyaan wejigii iftiimi lahaano in la dhaqoo lagu camim biyaha waaba mamuur waaba mxuu ahay waajib min waajibaati alwudu weysadabamaba mxuu aha ansaxaysa ilaa waxa weya qofka uu wejigii oo dhan wada dhaqo weyaan marka quradaas dheeraynteeda waxa weyan abu hurayre waxyaabaha u khaaska la ahaa radia allahu tacala arda uu ku dadaali jiray ay ka ahayd weyn xitaa waxaa soo arooray inuu garabka mxuu ahaa gaarsiin jiray oo ilaa mxuu jilibka kusoo dhoweyn jiray radia allahu tacala canhu ardahu khayrdoon awgiis ayib xadiidka kun iyo shan iyo labaatanaad wacanhu waxaa laga wariyey abi hurayra radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi abu hurayra samictu waxaan ka maqlay khaliilii wadaygayga waxaan ka maqlay io saaxiibkay yaquulu isagoo lah sala allahu aleyh wasalam tabluqu waxay gaari doontaa alxilyatu qalabka laisku qurxiya ee xilyada oo laisu xira min almumini qofka muminka ah, xayu meesha yabluqu uu gaaro alwuduءu weysada rawahu muslim nabigen inuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam dadka muminiinta qiyaama waxaa loo xiri doonaa xilyo iyo waxay isku qurxiyaan asaawira min dahab walulu walibaasuhum fiiha xariir jijimo iyo saacado iyo mxua faraatiyaal iyo waxyaaba lagsu qurxiyo tiro badan oo fida iyo dahaba ayaa ummadda loo xiri doonaa siduu nabigeena cadday calayhi الsalaatu wasalaam marka asaawirtaas iyo khayrkaas iyo wanaagga isaga waxay gaari doontaa uu leeyahay iyo laisku qurxiyo meesha weysada ay gaarto saas ayuu muxuu ahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ka wariyey abu hurayra hadal yar ayaa meesha ku jira oo wuxuu yahay khaliilii ayuu yidhi wadaygay nabigeennana sala allahu caleh ali wasalam waa tii uu caddeeyey in ummaddiisa qof ka mid uusan khaliil la ahayn uusan khaliil ka dhiganayn maxaa yeele rabbigii isaga abuuray nabiga ka dhigay ayaa ka dhigtay khaliilan kama ittakhada ibraahiima khaliila ibraahim sida uu khaliil ugu yeeshay ayuu isagana khaliil ugu dhigtay wey sida awgeed waa beri ayuu nabiga ka noqday calayhi salatu salaam marka arrintan waxay ka dhigan tahay in abu hurayra isaga nabigu ka dhigan karaa laakiin inuu nabiga isaga ka dhigto siday culimada leeyihiin raximahum ullah raxmatan nabiga in uu qofka jeclaado uu khaliil ka dhigto wax ishkaal dhibaato ma lahan laakiin nabiga inuu muxuua qof annaga nagamida khaliil iyo saaxiib hoosaad uu ka dhigto taas iyada waa tan nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam marka waa khullada darafka nabiga calai sl slam inay ka ahaato nin saxaabadiis ka mid ah ama ummadiis ka mid ah ay u noqoto taas waa tan uu nabiga diiday alai sl slam laakiin daraf saxaabada ka mid ah ama ummadda ka mid inuu muxuu nabiga calai sl slam khaliil uu ka dhigto uu nabigu u jeclaada waxa ishkaala kuma sugna saasay culimada leeyihin raximahumullah raxtan waasica xadiidka kun iyo lix iyo labaatanaad wacan cumaan waxaa la weri bn cafaan radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yihi cumaan um, bn cafaan qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem man tawada'a qofku weyse qaato oo ah fa axsana wanaajiya alwuduu'a weysada kharajat waxaa baxda khataayaahu gafafkiisa min jasadihi jirkiisa ayay ka baxdaa xataa takhruja ilaa ay ka baxda min taxti adfaarihi cidiyahiisa hoostooda ilaa ay mxuu ka baxdo ayaa waxaa weye dembigiisa uu jirkiisu dhan ka baxa weya saasuu nabig leh alayh salat slam qofka haddii marba u weyse qaato weysadan u wanaajiyo danuubtiisao dhan way daadanaysaa wayna noo iman doontaa insha allahu tacaala dunuubta laga hadlaa waa dunuubta kabaairta aan ahayn oo sakaairta weyaan ama alkabaa'ir falaa budda min istixdaai atawba maca ana fadl allahi caza wajal caiim tawba in lala imaado laga maarmaan weyan lakiin fadliga allah subxaana wa tacaala waa fadli aad u weyn aad u weyn weyaan oo qofka isaga onan waxaa weyaan towba la imaanin inuu rabbi subxana wa tacala iskaga dhaafo xataa kabaairtii allah subxaana wa tacala waxba ahan jala fi cula asalka sakaairta ayaa lagu dhaafay iyo dembiyada yaryar weysada iyo wixii la midka ah weeyaan rawahu muslim imaam muslim ayaa xadiidka wariyey xadiidka kun iyo todoba iyo sideed todoba iyo mxuu aha labaatanaad anhu waxaa lagu yidhi cuثmaan bn cafaan radi allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yihi cuثmaan ra'aytu rasuula اllahi sala اllahu calayhi waali wasalam rasuulka layaanarka ayuu leeyahay yatawada'u isagoo weyse qaata mila wudu'ii weysadayda oo kale haadaa ee kan ah mila wudu'ii weysadayda oo kale haadaa ee kan ah nabigu u weyse qaatay ayaan arkay sala allahu caleyh waali wasalam uma intaa kadibna qaala nabigeen wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man tawada'a qofku weyse qaata haakadaa sidaan u weyse qaato ghufira lahu waxaa loo dhaafaa maa dembi ayaa loo dhaafaa taqadama hormaray maa shay ayaa loo dhaafaa taqadama hormaray oo min dembihi dembigiisa kamid mid ah weeyaan wa kaanat waxay ahaataa salaatuhu salaadiisana iyo wa mashyuhu socodkiisa ila almasjid uu u socdana naafilatan sunna iyo ziyaado ayay u noqotaa iyo fadli dheer weeyaan rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey cumaan bin cafaan radi allahu tacala anhu arda wuxuu ka mid yahay ragga iyo saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo aad iyo aad ugu waramay aad u sharxay siduu nabigeena calayhi salaatu wasalaam u weyse qaadan jiray ayuu ka mid yahay radia allahu tacala anhu arda marka intuu weyse qaatay siduu nabigu weyse qaadan jiray alayhi salaatu wasalaam taliidkii maruu ka dhigay marna wuuu ka dhigay tanii ka dhigay markuu cadeeyey ayaa nabigeena wuxuu dhah u yidhi calayhi salaam sidaan u weyse qaatay ciddii u oo ummadayda ka ah dembigiisa wax alla wix horo ayaa loo dhaafaa oo horo dhan waa loo dhaafaya saasuu nabigeena cadeeyey calayhi salaatu wasalaam weysadaa marka la wanaajiyey oo itibaaca oo niyada oo kadibna waxaa weeyaan xitaa adkaartii noo imaan insha allahu tacaala lah oo niyada fiican muxua qofku ku gutay degdeg iyo mxuu ahaa hilmaamun uusan ku jirin isagoo la imaaday wanaaggaas ay alla ka ratima ayuu nabiga cadday calayhi salaam salaaddii uu tukaday iyo socodka u socday u socday masjidkana intaas dheeriyay kasii tahay weyaan waa naafila waa ziyaada weeyaan saasuu nabigeena caddayna calayhi salatu slam kun iyo siddeed iyo labaatanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda ana rasula rasulka sal la slm qaala nabigeena wuxuu yidhi idaa tawada'a alcabdu addoonka hadduu weyse qaato almuslimu ee muslimka ah aw ilmumin muminka ah oo faasala u dhaqa wajha wejigiisa kharaja waxaa ka baxa min wajhi wejigiisa kullu khai'atin gafla arka oo nadara ilayha oo iyada ku fiiriyey bicaynayhi labadaysa indhood maca almaai biyahay la baxan weyaan aw amaba maca aakhiri qatri lmaai biyaha dhibacdooda tan u dambayso ayay la baxan weyaan fa idaa asala markuu qofka dhaqa kharaja waxaa ka baxa min yadayhi labadiisa gacnood kullu khai'atin gafla arka oo kaana u ahaaday baashathaa ay qabatay yadaahu labadiisa gacnood maca almaai biyaha ay la baxaan weeyaan aw amaba maca aakhiri qatri ilmaai biyaha dhibacdooda tan u dambaysa ayay la baxaan weeyaan oo dunuubta ay la baxdaa fa idaa hasala dhaqa rijlayhi labadiisa lugoodna kharajat waxaa baxda kullu khai'atin gafla arka oo mashata ay u socotay rijlahu labadiisa lugood maca almaai biyaha aw amaba maca aakhiri qatri ilmaa'i biyaha dhibacdooda tan u dambaysa weeyaan xataa yakhruja ilaa uu ka baxa naqiyan isagoo nadiif iyo aahir ka ah min adunuubi dunuubta rawahu muslim bishaaro kale way nabigeen u bishaarayna alayh sala slam bishaarada waxay ku tacalluqdaa weysada addoonka muslimka ah hadduu weyse qaato ama mu'minka ah wejigiisu u dhaqa wejiga wax alla wixii indhahaada aad ku fiirisay oo saqaa'iri dembi aha ayaa la degaan weysadaas weyaan dhibacda u dambaysa ama biyahay la degaan weyaan kadalika gacmaha markuu qofka dhaqana gacantii wax alla wixii xumaan ahu qofku ku qabtay oo saqaa'ir aha way la daataan weyaan kadalika qofka markuu lugaha dhaqana sidaas oo kale wax alla wixii xumaan ahaa oo saqaa'iraha uu luguhiis ugu socdayna ayadna way daataan oo biyahaas dhibacda u dambaysa ama biyahaas ay la daataan sida nabigeena cadey calayhi salatu salaam marka culimada in badan amaba jamhuurta waxay qabaan inay tahay waxyaabaha lagu dhaafaa mukafiraadkaas noocaas ah inay tahay sakhaa'irtu ama kabaa'irta waxyaabaha waaweyn inay tooba u baahan tahay ayay qabaan weeyaan laakin maca dalika fadliga allah subxaana wa taala fadlullaahi cadiim qof baa waad garanaysaan waxaa looga dhaafay bishawkatin azaaxa can ariiqi lmuslimiin qodax oo muslimiinta jidkooda muxuu ahaa dadka dhibaysay ayuu zuuliyey markaasaa lagu janneeyey naag dhilla ah waad garanaysaan oo reer bani israa'iila ah, kabaa'irta ay la imaadday waa dhillanimo waxay ka mid tahay dunuubta iyo kabaairta mujmaca inay kabaairta ay ka mid tahay weyaan naagta ayad ahayd waxaa lagu janeeyey ey ay intay biyo soo dartay ku soo dartay muxuu ahay qofkeeda ama sogoskeeda muxuu adag oo kabta u dhigma ay biyo waraabisaa lagu janeeyey kadalika ninbaa waxaa wey sidaasoo kale ey waraabiyey lagu janeeyey isagoo dembiila inuu yahay ay dhici karto wa marka wax yar ayaa qofka laga yaaba inaad allah subxana watacaala ku janneeyo marka fadliga ilaahay wuu weyn yahay laakiin culimmada qeydkaas ay ku xirayaan qeydkoodana meel cidlama taagna axaadii noo imaan insha allahu tacaala ayaa caddaynaysa qeydka asaga ah oo waxaa weeyaan in loo baahan yahay qofka inuu ka fogaado eh, waxyaabahan eh, kabaa'irta ah xadiidka kun iyo sagaal iyo labaatanaad wacanhu lagu yara hurayra radi allahu anhu ardaahu ataa canhu waxaa lagu yara hurayra ana <clears throat> rasuula rasulka sal alla l ataa wuxuu yimid almaqbarata qubuurta ayuu yimid faqaala kadibna wuxuu yidhi assalaamu calaykum dushiina nabadgelye allah yeela ama nabadgelye dushiina ha ahaato daara qowmin muminiina muminiinta qolada muminiinta daartoodiyey wa ina anagana in sha allah alla haduu doono bikum adinka laaxiquuna waa idinsoo haleelaynaa weyaan waa insoo daba socnaa wadidtu markaasuu nabigu wuxuu yidhi wadidtu waxaan jeclaan lahaa annaa annaga qad ra'aynaa inaan aragna ama aan aragnay oon la kulannay ama la kulanna ikhwaananaa walaalahanaga qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii awalasnaa miyaanan ahayn annaga ikhwaanaka walaalaha yaa rasuula qaala nabigeen wuxuu yidhi sal allahu alay waslam antum adinka asxaabii asxaabtayda ayaa tihiin weeyaan asxaabtayda ayaa tihiin wa ikhwaanunaa walaalahanaga aladiina aladiina kuwa weeyaan lam yatuu aanan imaadin bacdu weli aanan imaadin weyan waa anagoo kale nasal allah an nakuuna min akhwani nabiy sal allah alay slam qaaluu waxay yidhahdeen kayfa sideebaa tacriif ku garanaysaa man lam yati qof aanan imaanin bacdu weli aanan imaanin oo min ummatika ummadaada ka mid ah yaa rasuul lahyo faqala wuxuu yidhi ara'ayta bal ka waran low ana rajula nin lahu isaga haddii ay u sugan tahay khaylun farda urun bariir lah oo wejiga mxuu ka cad weeyaan muxajalatun xibno garan bayna dahray khaylin fardana ay la joogaan duhmin aad u duhmin madow buhmin madowgoodana uu mxuu barax tiran yahay oo madow khaalis oo habay yaraatee wax tarxa aanan lahayn weeyaan marka buhmiga alaa yacrif miyuusan garanayn khaylahu fardahiisa qaaluu waxay yidhahdeen balaha yaa rasuullah rasuulka allow qaala wuxuu yidhi fainahum iyaga ya'tuuna waxay imaan doonaan guran iyagoo mxuu ahay bariir leh muxajarina xibno garan min alwuduu'i weysada mxuu ahay raadkeeda weeyaan wa ana anigana faraduhum ceelalyahooda ayaan ahay cala alxawdi darka usii jooga oo usii diyaariya waxay cabbi iyo walaashay ku cabbi lahaayeen ayaan ahay ayuu nabig yidhi calayhi sala slm rawahu muslim xadiidkan marka fadiilada ay dadkan leeyihiin nabigeena calayhi salatu slam aanaan arkin riwaayaad kale waxay caddaynayaan nabiga weliba inuu aad usii ammaanay sala allahu aleh ali wasalam oo ku ammaanaya uu leeyahay ayagoonay arkin ay maca daalika i rumeeyeen i raaceen saas ayuu nabigu ku ammaanaya sala allahu aleh ali wasalam marka nabigeen wuxuu cadday calayhi salat slam in ummaddan lagu garan doono xitaa kuwa uusan arkin xibnahaas garan oo ka duwan weeyaan xadiidka kun iyo soddonaad wacanhu waxaa laga wariyey abi hurayra radi allahu tacala canhu ardaahu أن rasuula rasuulka all sal slam qaala nabigan wuxuu yidhi alaa adullukum ma idin tusiyaa calaa maa shay ma idin tusiyaa yamxu allahu alla u ku dhaafa bihi isaga alkhataayaa gafaafka aw yarfacu bihi darajaat darajooyinku kor ugu qaado qaala waxay yidheen balaha yaa rasuullahi qala wuxuu yidhi isbaaqu lwuduu'i weysada oo la wanaajiyo cala almakaarihi nacibtaanka ayadoo ay la jirto cala oo qaboobaha iyo w la midka weyaan isbaaqu lwuduui weysadao la wanaajiyo cala almakaarihi nicitaanka markii ay jirto weyaan oo biyahaas in la isticmaalo lanaca amaba waxaa weyaan qabow daran ha noqdo ama kulayl badan ha noqdo waalhaalibu albardu iyo tallaabada oo la badiyo ila almasaajidi masaajida loo badiya iyo waintidaaru asalaati salaada oo lagu suga bacda asalaati salaada muxuu ahaa kadib waintidaaru salaat salaad oo la suga bacda asalaat salaad kadib fadalikum kiinaas arribaau waa jihaad weeyaan fadalikum kiinaas arribaatu waa jihaad weeyaan qofka inuu naftiisa jihaad ku xabisa ayuu la tooyahay weeyaan rawahu muslim nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida noo soo martay wuxuu caddaynayaa weysada oo la wanaajiya gaar ahaan wakhtiyada weysada ay qotadka dhibayso nairobi oo kale xilliya waxaa soo maraysa qabowga aad u badan yahay oo biyahaas qofka isku taaban karin wakhtigaasoo kale qofka inuu si fiican weyse qaato ood wejigii iyo gacmihii iyo mxuu ahaa lugihii iyo masixitaankii sidii ay ahaydo quruxda badnayd isagoon degdeg ku jirin aad u weyse qaato od weliba isagoo mxuu aha ajarka xisaabsana markaas iyada ah nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay in dembiyadana lagu dhaafo darajaadkana kor loogu qaado weeyaan iyadana waxaa weheliya oo ku lamaanan in qofka daa'iman wa abadan masaajidda uu socdo lidalika culimmada waxay leeyihiin min aadaabi almashi ila almasaajidi taqaarub alkhutaa qofka markuu masaajid u socdo inuu tallaabada gaabsado oo isu dhaweey weyaan aad u tillaabsanin oo tallaabada isu dhadhaweeyey maxaa yeele tallaabo kastood qofka aad qaado midna dembiya mxuuha lagaga daadini midna darajaad baa kor loogu qaaday weyaan sida awgeed marka taqaarub alkhuta ee almasaajid aadaabta waxay ka mid tahay almashyu ila asalaat culimadaas ay caddeeyeen kadalika qofka markuu salaad tukada in salaada kale uu ku suga waxay ka tahay waxyaabahaas dembiyada lagu dhaafo darajaadkan kor loogu qaado weyaan nabigeena intaas oo isla jirtan wuxuu ku tilmaamay sala allahu caleh ali arribaad muraabaada waxaa weeyaan dadka jihaadka ku sugan oo huquurta iyo meelaha waxaa weye cadowga aad waxaa weyan ka soo weerari kara dowlat alislaam ama muslimiinta laga soo muxuu ahaa taagi karo inuu muxuu aha ku jira waardiye u ahaado halkaas ayaa ribaad la yidhahdaa ribaadkaas marka qof ku jira ayuu marka la ajir yahay siduu nabigeena cadday calayh slat slam qofka intaas kulansada isbaaqu lwuduu'i cala almakaari wa karat alkhuta ila almasaajid waintidaaru asalaati bacda asalaat saddexdaas qodob qofkii muxuu ay kulansada qof muraabi ah ayuu nabiga ku tilmaamay calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka kun iyo kow iyo soddonaad wacan abi malikin ashcari radi allahu tacala anhu ardah qala wuxu yh abu malik qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala اllahu alيه ali waslem aلطuhuuru weyse qaadashada shaطru اliimaani iimaanka nuskiisa weeyaan rawaahu muslim imaam muslim ayaa xadiidkaa wariyey tahuurka waxaa iyadna la dhihi karaa aلطahuuru oo mxuu ahaa laga dhiga wixii lagu weyse qaadanay marba haddii la goda oo uhuur la yidhaahdo waa ficilkii markii tahuur la yidhaahdana waa biyihii iyo wixii lagu ahaaro qaadanay weyaan ayadna waa la dhihi karaa oo aahuuru ay ficlu aahaara qofka inuu mxuu ahay weysada weyse qaato laakiin sida hadda uun mxuu aha ayaa haboon ayadoon taqdiir waxba la gelinin oo la yidhahdo aلطuhuuru weyse qaadashada sharu liimaani iimaanka qeyb ka mid ah weeyaan marka lababa waa lagu fasiraa iimaanka caadiga ahaa waa lagu fasiraa oo waxaa weye imaadat ladaa can ariiqi inay iimaanka ka mid tahay u nabigaan caday calayhi salaatu wasalaam aclaha qowl laa ilaha illa allah wa adnaaha imaadat ladaa can ariiq khisaasha iimaanku nabiga ku alayhi salat slam waxaa kale oo la dhihi karaa inay tahay iimaanki iimaanka salaadda in loola jeedo bdliil qwl lahi tabaaraka watacaala wma kaana allahu liyudica iimaanakum saas marka waxaa weeyaan eh, labadaba waa lagu fasiri karaa weeyaan waqad sabaqa xadiidka waa noo soo hormaray biuulihi isagoo aad u dheer biraqam xadiidka han iyo labaatanaad ayuu nooga soo hormaray weyaan fi kitaab abri fi baab sabri xadiidka kun iyo laba iyo soddonaad wacan cumar ibn khaaab radi allahu tacala anhu ardahu can nabi nabigan wuxuu ka wariy sal sl sayd cumar qaala inuu nabigeena yidhi maa minkum adink idinka mid maa min axadin qof oo yatawada weyse qaata oo fa yubliqu ku xayl dheeraado ama gaarsiiya meeshii la rabay aw fa yusbiqu wanaajiya alwuduu'a weysada wanaajiya uma intaa kadib qaala yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu ilaa hadduu intaa yidhahdo futixat lahu waxaa loo furaa abwaabu ljannati jannadaha albaabaha jannada ayaa loo fura athamaaniyatu ee sideedda ah yadkhulu wuu gelayaa min ayihaa ti kii ah amaba ti uu shaa uu doono weyaan min ayihaa koodii albaabadaas ka mid oo shaa uu doono ayaa uu gelaya wey rawahu muslim bishaaro ka weyn caawana ma soo marin maxay tahay inuu qofka mu'minka ah maqaaribada ama aljeria ha noqdeena ama ha noqdeena qolyahan oo mxuu ahaa maqhrib alcarabi adi qolyahan eh, morocco iyo mxuu aha aljeria iyo kuwan kaloo ayana mxuu ahaa eh, libiya iyo moritania iyo qolyaha maalikiyada guud ahaan waxaan ku arkay isbaaqu lwuduuga annaga dadkan waa kaga daran yihin shaaficiyada lagu sheegi jiray fuqahadaa inay ku dadaalaan tahaarada iyo weysada oo la wanaajiyo waxaad arkaysaa far walba dhinac ay udhaqayaan far walba dhinac ay udhaqayaan faryarada ay dhaqayaan tan kale ay dhaqayaan tan kale ay dhaqayaan qofka waxaad la yaabay intuu la xarbina madmadada iyo istinshaaqa waa la mid sandaarka iyo maxaa loo qoqashada waa la mid wejiga dhaqitaankiisa waa la yaabayo waxa weeyaan waxaa is leeda qofka madaxooda dhaqi rabaa kadalika gacantan marka aad bay markii lagu hala gaaro xabad xabad iyo meel walba iyo takhliilkii saasay marka maanta ku haynayaan waad la yaabay marka malaha xadiidkan ayay aad ugu camalfalayaan marka qofka inuu mubaalaqa ku sameeya weysada habka ay hayd uu gaarsiiyo ayaa maluuba laakiin in xadikeeda laga bixiyana kuma jirta oo biyaha lagu israafay mararka qaar waxaa laga yaaba qofka inuu intuu mxuu a ah yihahdo waxaan samaynaa mubaalaqa biyaha tubada intuu furo kadibna uu ku dhaca maxduur kale ilan biyaha in lagu israafo lagu xadgudba wax bannaan ma ahan wax bannaan ma ahan marka iyada oo biyahan aan lagu israafaynin weysadan habka ahayd loo gudana qofka haddii marba aad sameeyo kadibna uu yidhaahda ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu waxaan markhaati kale oon qiraya an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo inaysan jirin ila allah alla weyne man waxdahu xaalu keligii laa shariika wadayn lahu alla uma sugna waashhad waxaan markhaati ka anqiraya anna muxamadan nabi muxamedna cabduhu alla addoonkiis inuu i warasuulu intaas hadduu yidhaahdo albaabaha jannada oo sideedda ah fura markaasuu ka gelayaa mid alla miduu doono camal ka wanaagsan ka yar oo ka wanaag badan miyaad weli aragteen wax la yaablowa nasal allah an yarzuqana aljanna wasaada tirmidi allaahuma allahi ijcalnii iga markuu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ashhadu ana muxamada cabdu warasuuluhu uu ku daro allahuma ijcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutaahiriin allahuma allahyow ijcalnii iga yeel min altawaabiina kuwa tooba keena iga yeel wajcalnii iga yeel min almutaahiriina kuwa ahar qaatana iga yeel weeyaan marka intaas waxaan kaga soo baxnay fadaaisha ay leedahay weyse qaadashada iyo qiimaha ay sharciga ka joogta iyo qofka ku dadaalo isagoona bagaarin mxuu ahaa salaadii iyo acmaashii iyo ducadii iyo dikrigii iyo allabaryadii kalasagoon gaarin weysada kaligeed ayuu intaasoo fadaa'ila qofka muminka ilahay ku siinaa subxaana wa tacaala fadliga allah subxaana wa tacaala aad buu u wen yahay qofka unbaa muxuu ahay walaakina annaas laa yacmaluuna walaa yaahuduuna hada alfadl fadliga isaga xataa qofka inuu niyoodaa muhiima ood niyada ku haayo inuu waxaa weyaan markuu weysada galaaba niyadaas u wata waa muhiim weyaan qofka iska weyse qaata oonan weysada mxua u aabyeelin iyo qofka mxua fadligaas niyada ku hay shaki ma lahan isku nooc ma noqonayaan isku fadli isku ajirna ma noqonayaan baabu fadli adaani adaanka salaada loo adima fadliga ule ayuu baab yahay weyaan kitaab alfadaail aan ku jirnaa fadaaisha nacam xadiidka kun iyo soddon iyo saddexaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda abu hureyre wuxuu yidhi ana rasuula rasulka al sal l slm qaala nabigeena wuxuu yidhi low yaclamu nnaasu dadkii haddii ay ogsoon yihiin maa fi nnidaai aadaanka wixii ku sugan oo fadli ah iyo wasafi lwali safka hore uma laa yajidu aynan helaynin uma intaa kadibna lam yajiduu aynan helaynin ilaa an yastahimuu inay u qori tuurtaan calayhi aadaankaas safka hore dushiisa lastaham way qoro tuuran lahayn calayhi dushiisa weyaan walow yaclamuuna haddii ogaan lahayn maa fi tahjiiri udegdegitaanka iyo ukalahitaanka loo kalaha khayraadka iyo salaadka loo kalaha haddii ay wax ku sugan ogaan lahaayeen lastabaquu ilahi u dhaqtami lahayen oo u tartami lahayen weyaan walow yaclamuuna haddii ay ogaan lahaayeen maa fi lcatamati salaada cisha iyo wa subxi salaad ku sugan oo ajar ahna la atowhumaa waa imaan lahaayeen walow xabwan salkusiqba ha ku yimaadeene iyo gurgurasha ku yimaadeen muttafaqun calayh xadiidkan nabigeenna wuxuu fadli weyn ku sheegayaa dhowr shay kan koobaad waa aadaanka waa noo imaan doonaa in awal nnaasi canaaqan yowma alqiyama ay noqon safka hore hadii marka adaanka iyo safka hore aan lagu helaynin ilaa in la qorotuurta mooyane haddii ay ogaan lahaayeen dadka wixii ku sugan oo fadli ah qorotuurasha ay ku geli lahaayeen nin walba wuxuu dhihi anaa intay boqol laba boqol safka hore oo kontonka qof qaado inta yimaadaan nin walba wuxuu dhihi anaa kadibna waxay noqon lahayd marka in la qorotuurto oo la yidhaahaye waa laidin qorotuuraya qorigiis cidda usoo baxda unbaa geli saasay samayn lahayen oo nabig salaa slam wanaag ku sugan lidaalika qofka markuu sufuuf dambe ku tukada u fiirsada iyo markuu sababta muxuu ahaa hore ku tukada khushuuca iyo taiirka qalbiga ah, isku nooc nihaaiyan ma noqdo tijaabi adiga safka dambana ku tuka adiga oonan dad muxuuaha soo eh, shaxaadin ama dad aanan dhibaataynin aan soo dulmarinna ku soo hormar masjidka safka hore ku tuka adkaartiska sii akhriso duca lab sii bari qur-aanka sii akhriso kadibna labadaas salaadood muqaarano u samay wax isku dhow eh, wax isku taiir isku saamayna ma abadan arinta iyada yacrifu kula axad qof walba ha tijaabiye qofkii waana marka fadiilada koobaad taas safka hore iyo aadaanka tan labaadna waxaa weeyaan salaada cisho iyo salaada subax aqalu salaati cala almunaafiqiin salaat alcishaai wasubx weeyaan marka salaada subaxi cishaha fadliga ku sugan haddii ay ogaan lahaayeen dadka gurgurusha ku imaan lahaayeen maxaa yeeley inta badan waa mugdi dadka inta badan maalinta waa soo shaqeeyey cishihii oo kale waa daalan yahay marar meelaha qaar amni badan kama jiro oo waa oo socodka dadka dhiba wamaa ilaa dalika waxyaaba badan baa cishaha dadka u diida inay jamaco yimaadaan salaada fajarna almaxbuub hurdadii oo aad loo jecel yahay ayaa dadka ay ku jiraan sidaa awgeed ayadna way dhibtaa muttafaqun caleyh marka qofka soo kaca labadaas imaanubaa soo kicini alistihaam uu nabigeena caday alayh slat slam qoratuurashadaas aliqtiraacu waa qoratuurasho weyaan watahjiiruna altabkiiru ila salaad salaad oo loo soo degdego oo loo soo kallaha weeyaan ama wakhti hore la imaado ilan salaad walba looma kallaha salaadaha qaar waa loo caraabaa salaadaha qaar mxu waa la duhur tagaa tahjiirka weliba inta badan wuxuu ku dhacaa xilliyada qoraxda ay kulushahay oo salaada duhur loo soo hormara ayaa loo cabiraa tahjiirka inta badan weyaan xadiidka kun iyo afar iyo soddonaad wacan mucaawiyata radia allahu tacala anhu arda ah, khaalu muminiin qala wuxuu yidhi khaalu muminiin muminiinta abtigood weeyaan qaala wuxuu yidhi mucaawiya samictu rasula rasuulka allaan ka maqlay sala allahu alay slam yaquul isagoo almuadinuuna muadiniinta atwalu nnaasi dadkan ugu dheeraanta badan weeyaan acnaaqan xagga qoorta yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo dadka muadiniinta ah siduu nabigeena cadday calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamo iyaga ugu qoordheer qordheeritaankan marka asalka waa in sideeda lagu fasiro ah dadka way dhiididi doonaan siduu nabigeena cadey calayhi salatu salaam qaar dhiidka wuxuu qabanaya hanqawga uu qabanaya qaar jilbaha u qabanaya qaar maraxirashada u qabanaya qaar waxaa weeyaan kalxanta u qabanaya qaar waxaa weeyaan halkaas u gaaraya waa xakamaynaya ilaa ay kaga sigtaan inay mxuu ahaa ku baktiyaan tamiilkii aad taqaanena waxaa weeyaan oo macruufka ahaa oo lagu tamiilin jiray amaba mxuu ahaa aan ku tamiilin jirnay in qabyaalada ummadda soomaaliyeedna ay sidaa ku tahay ninka ugu fiican oo ugu akhyaarsan xaggee u joogtaa anqooyda u joogtaa qaarna xaggee u joogtaa jilbaha qaarna waxay u joogtaa halkaas mara xirashada ah qaarna u joogtaa halxamay u joogtaa qaarna waxa way ku laakiin annaga tan dhididka waa kasii daranahay qaarna way bedishayba dhididka isaga ah ma dili doono waxba ma dili doono ilan mowt waa dhammaaday khalaas waa mowt waa halkaasaa ah, maxaa lagu gawraci doonaa marka anaga laakiin teenna imisaa qofa qabri ugu jirta ama dulmi ha lagu dilo oo asaga madluum ha ahada ama isagoo daalim ha la dila marka dhididkaas qiyaama iyo qabyaaladda ummadda soomaaliyeed shabax badan awjuh shabah badan bay leeyihiin kadibna waxa weeyaan dadkaas marka ay saas u xakamayn doonaan muadiniinta kuma jiri doonaan maxaa yeelay markuu dhididka xakamay ummaddaas iyaga way ka qorsaayaan dhammaan way ka sarreeyaan tan kale waxaa lagu fasiray awaabtooda inay aad iyo aad ay udheertahay u badan tahay maxaa yeelay ummadaas oo dhan hadda markuu muadinka adimo imsaa qof ayaa bisababihi salaada ku imaanayso salaada fajar ugu soo kacayso ceshihii ku imaanayso marka qaar xataa t v iyo iskaga mashquulsan ama dano kale markay aadaanka maqlaan iimaankii ayaa ku kici markaas soo baxaya dadkaasoo dhanoo imaadaan marka salaada laa shaka ayagana ajarkoodii qofkaas qayb uu ku leeyahay marka dadku uu ka hawaab badan yahay qofka muadinka ah oo weliba iimaan iyo ixtisaab iyo xusnulkhuluq iyo wakhti ilaalin iyo xilkasnimo intaas ku darsaday shaki ma lahan ummadda wuu ka fadli badan yahay binasi xadiidi rasuuli lah sal slm rawahu muslim xadidkan muslim ayaa wariyey xadiidka kun iyo han iyo soddonaad an cabdilahi bn cabdiraxmaan ibn abi sacata waxaa laga wariyey ana abaa saciidin khudri radi allahu tacala anhu ardaahu qaala lahu inuu u yidhi inii aniga cabdiramaan cabdilaahi ibn cabdiraxmaan ibn abi sacsacow inii aniga araaka waxaan ku arkaa tuxibu inaad jeceshahay alhanama ariga iyo wlbaadiyata baadiyada inaad baadiyaha inaad jeceshahaan ku arkaa ee faidaa kunta haddii aad tahay fii hanamika arigaaga aw baadiyatika baadiyahada haddii aad ku sugan tahay oo faadanta aad u dhawaaqdo oad u aadinta lisalaati salaada farfac kor u qaad sawtaka dhawaaqaada kor u qaad weyaan binidaai aadaanka aad muxua ku dhawaaqayso kor u qaad weeyaan fainahu maxaa yeelay laa yasmacu fainahu shani ama muxua maxaa yeelay laa yasmacu ma maqla madaa sawti muadini muadinka sawtkiisa meeshuu ku idlaado ama dhirarkiisa jinun jinni ma maqla walaa insun insina ma maqla walaa shayun shayna ma maqla oo jamaad ha ahaas duu raba ilaa haddii uu muxuu aha jiro ama uu maqla shahida wuu markaati kaca lahu isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo qaala abuu saciid abuu saciid wuxuu yidhi sacd ibn malik ibni sinaan weeyaane samictuhu warkaas waxaan ka maqlay min rasuuli illahi rasuulka alla sala allahu aleh rawahu lbukhaariyu cabdiramaan bin abi saasaca marka waxaa nabiga ninka la yihahda abi saciid uu kula taliyey inuu maadaama uu jecel yahay joognimada iyo arijirnimada inuu inuu jecel markuu arkay ayaa wuxuu yidhi kollayba qofka ariga la jiro ama duurka joog inta badan isaga ayaa salaada adima isagaa salaad iska bixiyo jamaacada waa ku yartahay sida awgeed wuxuu kula taliyey in uu kor u dhawaaqa maxaa yeelay wax alla wixii maqla inay maalinta qiyaama markaa kici doonaan oo markaati ka casna wanaag badan uu noqon doono maalinta ay kaa cararayaan yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxiibatihi wa baniih inaad markhaati hesho khayr kugu markaati kaca ah. sida xali baan soo marnay qur-aankii suurat albaqara suurat ali cimraan iyo qur-aankii inuu u shafeeci doono mxua qofka akhriyo sidaas weeyaan marka tol ayaad helaysaa maalinta toloo dhan uu kaa cararo xadiidka kun iyo lix iyo soddonaad wa can abi hurayrata radi allahu tacala anhu waardahu qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allah alay slam idaa nuudiya haddii loo dhawaaqa bisalaati salaada adbara waxaa dibir jeediya ashayaanu shayaanka walahu isagana ay u sugan tahay duraatun dhuusa ay u sugan tahay weeyaan xataa laa yasmac si uusan u maqlin attadiina aadaanka la aadimaa weyaan xataa laa yasmaca ilaa ma uusan maqlin attadiina aadaanka ama uusan si uusan u maqlin faidaa qudiya nidaau aadaanka haddii la dhammaystira aqbala wuu soo jeestaa weyaan wuu soo laabtaa xataa idaa fawiba marka la aqimana lisalaad salaadana adbara wuu dabar jeediyaa u carara weyaan xataa idaa qudiya markii la dhammaystiro atawiibu aqimitaanka markii la dhammayo aqbala wuu soo noqdaa weyaan xataa yakhtira ilaa uu ka waswaasiyo bayna almari qofka dhexdiisa iyo iyo wa nafsihi naftiisa uu kala dhexgala weyaan yaquulu wuxuu leeyahay udkur niyo xasuusa kadaa shay fulan lam yadkur uusan xasuusnayn min qabl horaan xataa yadalla ilaa uu ka ahaado alrajulu qofka maa yadri midaanan ogsoonayn kam sallaa intuu tukaday muttafaqun calayh atawiibu tawiibka aliqaamatu weyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu caddaynayaa cadaawadda iyo khubfiga iyo xumaanta uu qaba ee ninka la yidhahdo ibliis allaciin shaydaanka markii aadaanka la adimo oo salaada loo adimo wuu duburjediyaa isagoo weliba muxuu ahaa isku dhegatira dhuusa maxaa yeele wuxuu ka baqayaa qiyaamo inuu u markaatixa qofkan intaasuu muxuu ahay ugu dhimanaya markaasuu dhuusa tiro badan intuu sii daya si uusan u maqlin aadaankii ayuu muxuu ahay dibir jeedinaya kadibna markii la dhammeeyo aadaankii ayuu soo laabanaya markii kadibna la aqimo ayaa wuxuu samaynaya cararkii oo kale sidii oo kale markii aqimitaanka la dhameey ayuu soo laabanaya markaasaa qofkii salaada ku jiray ayuu qalbigiisii iyo naftiisa iyo isaga kala dhexgalayaan markaasuu le wax fulaan wax fulaan wax fulaan wax fulaan wax badanoo xasuusanaya boqolaal shay usan mxuu ahaa xasuusnayn oo hilmaamsan ayuu xasuusanaya ilaa qofka uu mxuu ahaa noqdo qof aanan salaad ku jirinba oo wax alle wuxuu tukaday aanan ogeyn way dhacdaa a'immaday ku dhacdaa ma'muumiintay ku dhacdaa munfaridiintaay ku dhacdaa dadka dhan ay ku dhacdaa waa arrin jirta weeyaan waad garanaysaan inta sujuud saawiga inta jiroo la sujuudo waad arkaysaan kulli isaga ayaa hawshaas aafushada weeyaan marka shaydaankaas noocaasa qofki inuu ka taxadiro ood la xarbiyo oo daa'iman wa abadan qofka markuu baxaba uu soo laabto ayaa loo baahan yahay lidalika culimada nukata ay sheegaan waxaa ka ah in qofka wax ay ka inta badan haddii inuu helo inuu hela inuu mxuu ahaa jeclaado inuu markuu faradka ma ahan laakiin sunanta intuu guriga taga kadibna uu naftiisa waajib ugu dhiga inuusan hal mar xataa bannaanku bixin hal mar xataa kadibna allahu abartu ilaaha weyn mxua qalbigiis la shaqey ilaah baa weyn bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi intaas qalbigiisa uu toos aayaddaas iyo macaanideeda ugu xirnaada allahu akbar markuu rukuuca subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alcadiim bixamdii yacni saas uu wada ilaa uu muxuu ahaa assalaamu calaykum assalaamu calaykum ninka isaga ah saasuu muxuu ahaa hadduu sameeyo inta badan markiiba shayga ka dhumay oo ka maqnay meeshuu u yeelay intuusan ragcada koobaad dhammayn ayaa waxaa weya nin baa waxay dhahaan wax nafiisoo aad wanaag badana ka lumay in sheekhu u yimid markaasa wuxuu yidhi hadii aad rabto inaad ilaahay kuu yasiro caaw markii wakhti fulaan la gaaro waxaad samaynaysaa salaatuleyl gal habay hal marna walaa marna waaxid qalbigaadiisu bannaanka aadi ninkii markuu ragcada koobaad dhammeeyey oo tii labaad uu istaagi raba markiiba waxaa weeyaan waxaa dhacday shayga ayaa lasoo hordhigay meel alle meeshuu ku soo hilmaamay ayaa shaydaanka soo hordhigay haygan waa hay aad qaali o agtiis uga ah markaasuu orod istay marka arootii marka subaxdii ayuu soo laabtay sheekhii ayuu u yimid markaasuu yidhi khayr allah ku siiniy alaabti waan helay kan kale way alxamdulilah taladaadii waan kuila mt qofku uu ka boodaya waxyaaba badan qof ka boodaya qofka hadda markuu marka ma hubsan ninkii horuu ka dhaqaaqay marka waxaa weeyaan ibliiska noocaas uu shaqaynayaa qof alla qofkii khushuuc isku dayana isagoo xoog saaraya qofka aan khushuuc isku dayin aad xoog uma saaro laakiin wuxuu aad xoog u saaraya qofka inuu khushuuc isku dayo marka mujaahadadaas in la wado oo qofka uu qalbigiisa daa'iman oo abadan ilaaliyo ibliiskaasna uu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam uu qofka ka taxadiro oo wax loo baahanya weeyaan xadiidka waa muttafaq xadiidka kun iyo toddoba iyo soddonaad waan cabdillahi bni camr caas radi allahu tacala canhuma anahu cabdillahi bn camr caas samica rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka all ayuu ka maqlay yaquulu rasuulkeenoo lah idaa samictum haddii aad maqashaan almuadina muadinka faquluu waxaad tidhaahdaan mila maa qowl milkiis oo yaquulu uu yidhaahda yaquulu uu yidhahda weeyaan uma intaa kadib salluu calaya igu salliya fa innahu maxaa yeelay man sallaa calaya qofkii igu salliyo salaatan salaad muxuu ahaa igu salliya weeyaan salli igu salliya salla allaahu allah u naxariisto bihaa iyada sababteeda cashran toban jeer weeyaan uma intaa kadib saluu weydiya allah alla weyne lii ani io weydiya alwasiilata wasiila iyo weydiya weyaan wasiilo waa darajo saba oo nabigeenna calayhi salatu slam ilahay uu maalinta qiyama siina doono qof kaleaan la siin doonin fa inahaa wasiilada mansilatun waa boos oo fi ljannati jannada ku sugan laa tambagii aan u habbooneen ilaa licabdin addoon addoonnimadiisa ay dhab tahay weeyaan oo min cibaad ilah addoomaha ilaahay ka mid subxaana wa tacaala wa arjuu waxaan rajaynayaa an akuuna inaan ahaado ana aniga huwa addoonkaas inaan ahaadaan rajaynaya weyaan faman qofkii sa'ala ii weydiiya lii aniga alwasiilata wasiilo allah ii weydiiye xallad waxaa u waajibto oo u suuragasha lahu isaga ashafaacatu shafaacada weeyaan rawaahu muslim xadiidkan waxaa weeyaan nabigeena calayhi salatu qofka mu'adinka ah hadduu adimo wax alla wuxuu muadinka sheegay in laga daba dhaha oo waxaa weyaan allahu akbar allahu akbar markuu yidhahdo in la yidhahdo allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana muxamada wahaakada jamhuurta marka waxay qabaan xaya cala asalaa xaya cala alfalaax markii la gaaro in ayadna laa xawla walaa quwata ila bilah la yihahdo maxaa yeelay waa duca uu yeeritaan dadka loogu yeera salaada u kaalaya laleeyahay marka adna inaad tirado salaad ukaalaya hoos ka tirahda maxay faa'idaynaysaa bedelki marka inaad gashato dikri oo laa xawla walaa quwata ila billah oo dikriga aad waday allahu akbar allah akbar ku yidha adna waxaad tir allah akbar allah akbar dikriga aad la waday marka laa xawla walaa quwata illa billah markaad leedahayna waxaa weeyaan isaga yeeritaankaas uu yeeray dadka uu maqashiyey ajru ka heli oo khayru dadka uu yeeraya waman axsanu qawla miman dacaa ila allah asaga shaqadaasuu hayaa laakiin adiga haws inaad tidhahda mxuu xaya cala salaat xaya alfalah wax weyna sooma biirin ama sooma kordhinin sida awgeed marka inuu yidhaha laa xawla walaa quwata illa billah adilana waa ka soo aroortay ay jamhuur aculamaa qabaan weyaan culimada qaar waxay qabaan in laga daba dhaha lakiin waa marjuux markii qofka intaasaad ka daba dhaha kadibna uu nabigeena ku saliya sal allahu alay waslam allahuma salli calaa muxamedi wacala ali muxamedin kama sallayta cala ibrahim wacala ali ibrahim wabaarik calaa muxamedin wacala ali muxamedin kama baarakta cala ibrahim wacala ali ibrahim innaka xamiidu majiid salligaa markuu dhammaado kadibna uu qofka yidhaha radiitu billahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxamedin nabiya sala allah alay w kadibna uu yidhahdo allahuma raba hadihi dacwat اtaama wsalaati اlqaa'ima aati muxamedin wasiilat اlfadiila wabcahu maqaama maxmuuda aladii wacadta ducadii soo aroortay oo nabiga noo sheegay doon alayh slat slam in ah intaas qofka hadduu isu mara ood nabiga ku saliya alayh slat slam kadibna uu radiitu billahi rabban u akhriyo sida noo imaan doonta kadibna uu muxuu ahaay allahuma raba hadihi dacwat taama uu akhriyo markaas qofka isaga wuxuu mudanayaa inuu helo hafaacada marka keligeed in lala soo boodo muu allahuma raba hadi dacwa taama waxaa weeyaan adilada kale majmuuceeda qof ka taga ayuu noqonaya oo qayb ku camalfalay lidalika waa in nabiga lagu saliya calaih slat slaam ridahaas oo qofka raalli kuy diinta alleh iyo nebi moxamed nimadiisa calayh salat slaam iyo islaamnimada diinnimadeeda qofka inuu mxuu caddeeyo kadibna uu mxuu ahaa la imaado siiqadaas nabigeena ka sugan sal la alay slam markaas ayuu wuxuu helayaa fadaaishaas uu nabigeena sheegay sal allahu aleh ali waslem marka mansiladaas weyn qiimaha badan in nabigan loo weydiiyey calayhi salaat slaam waxay keenaysaa qofka in shafaacadda nabigeen uu ku guulaysta calayhi salaat slaam xadiidka kun iyo siddeed iyo soddonaad wacan abi saciid waxaa la wariyay alkhudri radi allahu tacala anu ardahu ana rasul rasulka al sl sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa samictum haddii aad maqashaan annidaa aadaanka haddii aad maqashaan faquluu waxaad tidhahdaan kamaa yaquul muadinu muadinka siduu yidhaahda oo kala dhaha wayaan muttafaqun alayhi xadiidka waa laisku waafaqay muadinka marka intuu mxuu ahaa yihaahdo umbaa la dhihi laakiin xaya cala salaati alfalahda ayadna adilo kala ka soo reebtay weyaan xadiidka kun iyo sagaaliy soddonaad wacan jaabirin radi allahu tacala anhu ardahu ana rasul rasulka al sl slm qal nabigan wuxuu yidhi man qaala qofkii ihahdo xiiran yasmacu nida'a markuu aadaanka maqla allaahuma allahyow rabba haadihi addacwa yeeritaankan rabbigeedii rabbigiisiiyow allaahuma allahyow rabba yaa rabba haadihi dacwa yeeritaankan oo tan ah rabbigeediyey attaammati ee taamka ah iyo wasalaati salaada alqaa'imati taagan ilaa qiyaami saaca ama hadaba laiskugu yeera aati nabi alla rabbiga waxaad siisaa muxamadan nabi moxamed alwasiilata darajadaas wasiilo la oo adoon addoommada alle ka la siin doono nabigeennana uu noqon doono calayhi salatu salaam c aati waxaad siisaa nabi moxamed alwasiilata wasiila weyaan wabcahu allow soo saar nabi moxamed calayh sala slaam maqaaman boos u soo saar maxmuudan lamaahadi aladii booskaasoo wacadtahu aad u ballanqaade xallat waxaa u mxuu ahay waajibta qofka intaas ahriyo lahu isaga shafaacatii shafaacadayda u waajibta yowma alqiyaamati maalinta qiyaama rawahu lbuhari imam buhari xadidkaa wariyey waa intii nabigeena ala sla slam wuxuu cadeeyey ducadaas qofka ahriyo oo nabigeena u weydiiyey alayh salaat slam wasiiladaas iyo fadiiladaas inuu rabbi usoo saaro subxana wa tacala maqaama maxmuud waa kaas waxaa weeyaan casaa an yabcaaka rabuka maqaama maxmuuda casaadaas marka uu rabbi subxana wa tacala marba casaa waxaa weeyaan waa muxaqaq waa laga yaaba maahan casaa waxa suuragal maahan ida kaanat min allahi caza wajal waxaa weeyaan casaa an yabcaaka rabuka maqaama maxmuuda ay waxaa weyaan allah subxana watacaala boos maxmuuda ayuu koo soo saari doonaa weyaan xadiidka kun iyo afartanaad wacan sacd ibni waqaas radi allahu tacala canhu can nebi wuxuu ka wari sal slam qal nabigeena wuxuu yidhi anahu nabigeena qaala wuxuu yidhi man qaala qofkii irada xiina yasmacu markuu maqla almuadina muadinka ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana muxamadan cabdu warasuuluh radiitu biاllahi raba wabimuxamadin rasuula wablislaami diina lahu danbuhu rawahu muslim nabigeena wuxuu yihi alayh slat slam man qaala qofkii irada xiina yasmacu markuu maqla almuadina ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha alla xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allah alla mooyane waxdahu xaal uu yahay alla keligii laa shariika wadayna lahu rabbi u wa anna muxameda nabi moxamed alla addoonkiisuna iyo rasulu rasuulkiisa radiitu waxaan ku raalli noqday oon ku qanacsanahay bilaahi alla weyne rabban rabbinimaan ugu qanacsanahay on raalli ku ahay weeyaan wa bimuxamedin nabi muxamedna sala allah ala slm rasuulan rasuulnimo ayaan ugu qanacsan oo raalli gu ahay weeyaan wa bilislaam islaamnimadana diinan diinnimaan ugu qanacsanahay weeyaan waman yabtaqi falan yuqbala minhu wa fi ardi min alkhasiriin ninka intaas yidhahda weeyaan ufira lahu danbuhu dembigiisa waa laafar wa muslim mukafiraadka aad bay u badan yihiin ummaddan uu wa tacaala wacan anasin waxaa lg anhu arda qala wuxu anas qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allah alay slam adducaau ducada laa yuraddu lama celiyo bayna alaadaani aadaanka inta udhaxayso iyo iwa ducada lama radiya rawaahu abu daawuud ayaa wariyey watirmidi ayaa wariyey wa qaala wuxuu yidhi tirmidi xadiiun xasanun waa xadii xasan we wahuwa saxiixun weyaan xadiikaas asna waa bishaaro kale hadda waa la adimay sooma aadaankan la adimay iyo aqimitaanka inta udhexayso ducada lama radiya ayuu nabigeena alah sala slam mawaadicdu marka waxay ka mid tahay ducada aan la radinaynin oo ducada madinatun liqabuuli adducaai fiiha markii la adimo iyo aqimitaanka inta udhexayso waxaa ka mid ah dubur salawaat salaadaha kadib aa ka mid ah waxaa ka mid ah eh, saxarka oo aroorta hore inta salaada fajar ayna dilaacin ka hore wakhtiga ayaa ka mida weyaan roobka u dega ayaa ka mid ah ah, diiqa u dhawaaq ayaa ka mid a ah, wakhtiga labada saf oo muxuu ahay jihaad ku jira ay iska hor yimaadaan ka mid a badan oo nabigeena cadiy calayhi salatu slam ducada in la ajiiba ayaa jirta weeyaan tanna iyadna ay ka tahay annaga marka alxamdulilah shan jeer ayaa marka maalintii aadaan iyo aqimataan intu dhexayso la heli salaada fajar salaada duhur salaada casar salaada muxuu ah maqhrib salaada cisho inta u dhexayso waxaa aadaanka aqimitaanka ducada ka faa'iidayso in ducada marka intuu gacmaha loo qaado allah la baryo subxaana wa tacala mawaadicdaas wax ishkaala ah haba yaraata ku suganna lama arka weeyaan baabu fadli salawaati salaadaha fadliga ay leeyihin ayuu baab yahay salaadaha nooc kastoo ay ahaadaanba fadliga ay leeyihiin amaba qaybo ka mid ah amaba guud ahaanba ayuu u baabya baabkan waxaan ka soo baxnay tartiibta sheekha firi uu ku wada caleyh raxmat ullah ka soo baxnay kadibna wuduuii weysadii ayaan soo marnay marka la weyse qaato waxay noqonaysaa in la addimo aadaanka ayaan soo marnay kadibna marka la addimo waxay noqonaysaa in la tukada marka salaadii ayuu marka saas tartiibkaas qiimaha badan ayuu ku wadaya imaam nawowi caleyh raxmat ullah qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi ina salaad salaada tanha waxay reebaysaa oy riixaysaa oy ilaalinaysaa qof ka ilaalinaysa can alfaxshaai fuxshiga iyo walmunkari munkarka faxshaaga waxyaabaha liidan oo qurunka ah weyaan oo mxuu ahaa aan dembiga badan ayaa waxa weyaan lidalika fuxshiga inta badan waxaa loo adeegsadaa zinada iyo wax la midka weyaan marka ayaa loo adeegsadaa laakiin hadda aayadda macnaha ay cabiraysa wax kasta oo faaxish oo xun oo qaab daran iyo wax kastaoo munkar ah ayay salaada qofka reebaysaa salaada qofka ka reebaysa alfaxshaa walmunkar salaada qofka qalbiga markuu gala uu suuqa taagan yahay ma ahan salaada markuu qofka gala muxuu ahaa waxyaabihii ka lumay uu ku raadsana ma ahan waa salaada qofka uu qalbigiisa xaadirka mawjuudka yahay weyaan ta iyadaa way ka reebaysaa wax alla wix munkara iyo wax alla wix faxshaa weyaan siduu rabbigan caday eh, subxaana wa tacaala xadiidka kun iyo laba iyo afartanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda qala wuxu abu hurayra samictu rasuula allah rsulka allan ka maqlay sal slm yqul rasuulkeenna la ara'aytum bal ka warrama low ana nahran webi hadduu bibaabi axadikum midkiin albaabkiisa uu maraa oo yaqhtasilu uu kadibna muxuu minhu isaga kula ymin maalin la arka hamsa maraatin shan jeer hal yabqaa miyuu soo heraya ama ku baaqi noqonaya min daranihi wasadiisa shayun shay qaaluu waxay dheen laa yabqaa ma baaqi noqdo min daranihi wasadiisa shayun shay qaala wuxuu yidhi nabigeena cala sla slam fadalika kaasayto maalu salawaati salaadaha tusaalahooda weeyaan alhams ee shanta ah yamxu llahu alla wuxuu ku dhaafaa bihina salaadaha shanta ah alkhaaaya gafaf qur-aankiaa noogala oo aadaankii lagu soo dhaafay oo weysadii lagu soo dhaafay oo salaadii mxuu ahay arka marka salaadii arka iyadna nin webi hortiisa umara webi nadiif waliba kadibna shan jeer maalinta qabaysana qofkii subaxdii soo qabaysto oo saabuun iyo catar iyo mxu soo hagaajiyo dhar fiican soo xirta ilaa galabtii nadiifu ahaanaya inta badan inuusan inuu shaqo gooni ahoo yara dhib badan gala waa gooni laakiin asal ahaan bal ka warran qofkii marka duhur salaaddii fajar qabaysto oo duhurkii qabaysto oo casirka qabaysto oo maqriibka qabaysto oo cishaha qabaysto markuu muxuua sariirta galaam wax saqa ku soo hari haba ka yaabin saasuu nabigeena ka cabayna calayhi salat slaam in dunuubta salawaadkaas shanta ah lagu dhaafaa xadiidka kun iyo saddexiyo afartanaad xadiidka kun iyo saddexiyo afartanaad wa can jaabirin radi allahu tacala anu qala wuxu yihi jaabir rasul rasulka wuxuu yidhi sal alla ly slam maalu salawaati salaadaha tusaalahooda alhamsa shanta ah nahrin webi oo kale oo jaarin socda amrin mool ah, oo aad u biyo badan alaa baabi axadikum midkiin albaabkiisa mara yaqtasil uu ka kormayrto ama uu ka qabaysto minhu isaga kula yowmin maalin la arka hamsa maraatin shan jeer ayuu la tooyahay la too tahay weyaan salawaadaha shanta ah dunuubta saasay u dhaafaan dunuubta saas ayaa looga dhaafaa bisababihinna weyaan rawahu muslim xadiidka kun iyo afar iyo afartanaad wacan ibn mascuudin cbdillah bn mscuud xali radi allahu tacala anhu ana rajula ninba asaaba wuxuu asiibay uu kaga dhacay min imra'atin haweeney qublatan dhunkasha fa ata nabiya nabigu yimid sal alla l slam faahbarahu marka arrintii uu sheegay faanzl allahu tacala alla wuxuu soo dejiyey waaqim asalaat salaada oog arafay nahaar maalinta labadeeda gelin i wa zulafan habeen zulafan habeen saacado cafwan oo min alleyl habeen ka mid ah ama qayb ka mid habeenkii ina alxasanaati wanaagyaalka yudhibna waxay tagsiyaan asayi'aat xumaanyaalka weeyaan faqaala rajulu ninka ayaa wuxuu yidhi aliya aniga miyay ii sugnaaday xugankaas haadaa ee kan ah ani kaligay ma ii sugnaaday qaala nabigan wuxu yidhi alai sla slam lijaamiici ummatii ummadayda dhammaanteed kullihim dhammaantood lijamiici ummatii ummadayda dhammaanteed kullihim dhammaantood weyaan muttafaqun calayh xadiidkan cabdullahi bn mascuud radi allahu tacala anu arda ka warramaya nin saxaabada ka mid ah ilan saxaabada macsuumiin ma aha dembiga ay dhacayaan aynu ay ku dhacayeen laakiin mukafiraad iyo waxyaaba badanoo dunuubtooda lagu dhaafay ayaa kadalika inta samaynaysana iyo waxay ku dhacayaan wax aad u kooban ayay ahaayeen weyaan nin alla ninka ayaga ka mid ah oo dembi ku dhacana xitaa sakaa'ir ha noqdo sida qubaladaas oo kale inkastoo qubalada mararka qaar ay kabaair noqonaysa haddii ay usii gudubta wax ka weyn qofkii sakaa'ir ku dhacana waxaa weeyaan xitaa nabigu imaan jira alai slat slam u dhihi jir nabi allow ahirni gabdhihii gabadhii muxuu ahay rajminaayey ninka maacis ahaa ninkaanaad aragtaan io rag badan markuu qofka dembi ku dhaca markiiba intuu soo orda ayuu dhihi jir nabi allow qaar baa waxay samayn jireen markay dembi ku dhacaan intay orag soo qaatanay isku xiri jireen tiirasha masjidka mid ka mid a markaasay jireen wallahi inaan lii furaynin ilaa u nabigeena iga furo alayh slat slaam marka saasay saxaabada nabigeena ala sla slam ahaan jireen laakiin dad bini aadan ah macsuumiin ahayn ayay ahaayeen laakiin bini aadan hadduu koleyba ilaahay subxana wa taala ka oo bini aadan koleyba dembi iska dhowra martabada ugu sarraysa saxaabada nabigeena gaareayaa gaareen radia allahu tacala anhu ardaahum lidalika ilahay subxana wa tacaala wuxuu u ballan qaaday inuu jannayo inuu janneeyo ayuu u ballan qaaday radia allaahu canhum raduu wa acadda lahum jannaat ilaahay wuu ka raalli noqday ayagana allahay ka raalli noqdeen wuxuu u diyaariyey jannaat u diyariy ilahi subxana watacaala lidalika nimankan shiicada ama raafidada oo saxaabada nabigeena alai slat slaam oo saxaabada nabigeena alai slat dhahayaan afar intaanan ka ahayn kulli way gaaloobeen islaanimaday ka baxeen waxaad garanaysaan ayaga inay khaarij sirdaab waa dad un bannaanaha taagtaagan oo islaamnimadii iyo waxba aan kala soconi inay yihin aad ka garanaysaan adduunka waxyaabaa layaab kale waxaa kamida mid ah haddii hadda yahuud la weydiiyo oo la yidhaahdo dadka adduunkii ugu fadli badan marka laga soo reebo ambiyada yahuud haddaa la weydiiyo waxay leeyihiin asxaabu muusa nabi muuse asxaabtiisii ayaa ugu fadli badan leeyihiin haddii maanta nasaaro la weydiiyo niman krishtanka la weydiiyo adduunka marka ambiyada laga reeba ama nabi ciise marka laga reeba ayaa ugu fadli badan waxay leeyihiin asxaabu ciisa xawaariyinta ay leeyihiin shiicana maanta haddii la weydiiyo adduunka ugu shar badan adduunka marka ambiyada laga soo reebay mxuu ahaa adduunka gu mxu aha shar badan haddii la weydiiy ambiyadada shar ma lahan tabcan waa khayr iyo wanaagun iyo adduunka ugu shar badanna waxay leeyihiin asxaabu muxamadin sala allah alay wasalam acuudu billah bal arka waxaas caarka abu bakar ayaa ugu shar badan cumar ayaa ugu shar badan cumaana ugu shar badan caaisha ugu shar badan abu hurara ugu shar badan halkaasay la soo istaagayaan islaamna waana ay kuleeyihiin waa majaaniin marka idan macneheed waxaa weeyaan in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu mxuu ahay khayr lahayn haddii saas muaddaha saasuu noqonaya marka maxaa yeelay inuu ilaahay subxaana wa tacaala u doorto nebi moxamed alayi slat slam shiraaru lkhalqi abu bakar saaxibuhu fi lqaar oo waxaa weeya marka la weydiiyo uu laleeya mxua dadka ad ugu jeceshahay wuxuu le caaisha raggan ayaad ugu jeceshahay um, abuuha uu leeyahay aabbaheed aan ugu jeclahay inuu ilaahay kuwaas u doorto ood jeclaado isagana uu khayr khalqilahi noqdo iyagana mxuu ahay sharu khalqilahi noqdaan oo waxaan isqabanaynin marka niminkan raafidada iyo dad cidda raacsan iyo cidda mxuaha ku katoomaysa oo beentooda iyo tuqyada ku katoomaysa intaas basaa daliil ugu fulan adilada haddii in la jamciyo noqoto raafidada inay diintan shuqul ku lahayn lama koobi karo weeyaan nacam marka ninkaas saxaabiga ah islaam buu dhunkaday dhunkashadaas uu ku dhacay markii aad ogaaday inuu dembi weyn galay ayuu soo cararay marka nabigu yimid alayh islat markaasaa nabigu ka aamusay nabigu wuxuu aan jiray qofka marbaadu dembi ku dhaca ilaa waxyu ka imaado oo waxyigaas xukunkiisa meel saaro nabigeena farbu kala bixi jir alai ninkii saxaabiga ahaa oo isxiray markuu muxuu ahaa war nabigeena cala sl inuu baxaan la rabin aad si un mucayan aad ugu baxay ama arrin uu ku dhacay xeriguu isku xiray markaasuu yidhi ninkan lama fura ilaa ad ilahay ka furo subxana watacaala ilaa waxyigu ka soo dego halkaasuu ku xirnaa oo kadibna waxaa weeyaan salaadaha loo furi jiray marka salaadda uu tukada ama cunada kadibna meeshaa lagu celin jiray saasuu ahaa marka ninkaas nabigeena alai slat slaam kala baxay kadibna waxaa soo degtay wa aqimi asalaata arafay nahaar salaada og labadeeda mxuu ah gelin og weyaan iyo zulafan iyo saacada iyo wakhti oo min alleyli ka mid ah ina alxasanaat wanaagyaalkaas oo salawaadkaasa ah, yudhibna waxay tagsiyaan asayi'aat xumaanyaalka ee qubladaas iyo dhunkashada ka mid tahay saasay kusoo degtay markaasaa ninka wuxuu yidhi nabi allow arrintaa maani ay gooni ii tahay markaasaa wuxuu yidhi alai slat slaam dhan ayay saa u tahay weeyaan arrinta iyada marka waa arrinta sakhaa'irta iyo wixii la midkaa u soo marnay qofka marka inuu taxaru samay inuu saxaabada ku dayana waa muhiim oo qofka inuu iska un batalaqsado ood meel ku dhaca u yidhahda salawaadkaasi waxaasa waxaan tirtiri khatar weeyaan raggan waxay ilaahay baa u ballan qaaday inay jecel yihiinna inaad raalli yihiin caddeeyey inuu asaga raalli yahayna caddeeyey inuu jannooyin badan siin doonaana ilahay caddeey subxana wa tacala adiga laakiin yaa ku ballanqaad inuu alla ku jecel yahay inuu alla raalli ka yahay inuu mxuu aha adig raalli aad alla ka tahay inuu ku jannayna ayaa kuu caddeeyey marka raggaas waxba halaalaacin waxaad yeeli waxa way isdhawr isilaali weeyaan xadiidka kun iyo shan iyo afartanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ardahu ana rasula rasulka al sal slm qal nabigan wuxuu yidhi alsalawaat alkhams salaadaha shanta ah iwa aljumcatu jumcada ila aljumcati jumcada kafaaratun dembi dhaaf ayay u yihiin limaa baynahunna inta u dhaxayso maa lam tasha aw maa lam tuqsha ilaa aan la korin oon lala imaanin alkabaa'iru dembiyada waaweyn weeyaan rawahu muslim idan culimmada qabaan in dunuubta lagu dhaafa saqaa'irta bas ah waxyaabahan mukafiraadka oo salawaadka iyo muxuu ahaa weysada iyo wixii la ah iyo adaankaas iyo wixii la ah oo qurabaadka iyo alla loogu dhawaana subxana wa tacala in lagu dhaafa dembiyada culimada saqaa'irta ku gooniyeelaysa xadiidkan iyo xadiid la mida ah ayay ku dhegan yihiin weyaan hadalkooda marka waa hadal culus laakiin kama dhigana in qofka uu allah subxana watacala bifadlihi wa karamihi wa minnatihi iyo wakufraanihi inuu mxu dembigooda iska dhaafo iyagoon xataa tooba keenin waxba kuma ah weyan waadna garanaysaan adilo badanoo saas kusoo aroortay xadiidka kun iyo lix iyo afartanaad wa can cumaan bn cafaan radi allahu tacala anu arda qala wuxuu yihi cumaan sayid cumaan wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka al sal l slm yqul ma jiro oo muslimin ah oo taxduruhu maa min imri'in qof ma jiro oo muslimin muslima oo taxduruhu ay kusoo xaadirto ay u soo xaadirto oy u timaado oo u gaaro weeyaan salaatun salaad maktuubatun la farad yeelay oo fa yuxsinu kadibna wanaajiyo wuduu'ahaa weysadeeda wanaajiyo iyo wa khushuucahaa khushuucdeeda wanaajiyo ilaa haddii uu jira miya kaanat waxay u ahaataa kafaaratan dembidhaaf limaa qablaha salaada wixii ka horreeyey oo min adunuubi dunuub ka mid ah maa lam tu'ta haddii aanan lala imaanin kabiiratun dembi weyn weeyaan kabaa'irta wadaalika arinka asaga ahna iyo dembidhaafka asagana addahra zamankii ayuu soconayaa kullahu dhammaantiis oo nabiga calayhi salaa slaam zamankiisa bas khaas kuma ahane ilaa qiyaamada ay ka dhacdo xukunkaas wuu soconaya weyaan xukunkaa wuu soconayaa marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu caddaynayaa qofka muminka haddii salaad intuu yimaado weysada uu qurxiyo khushuuceedana uu qurxiyo ula imaado dembidhaaf ayay u noqotaa wax alla wixii qofka uu la imaaday salaadaas ka hore haddii qofka uu iska dhowro kabiiro weeyaan oo iyada ama kamiiro ay ahaanin ama iska dhowro weeyaan baabu fadli salaati subxi salaada subax fadliga ay leeda ayuu baab yahay weyaan an abi hurara can abi muusa waxaa lagu radi allahu tacala anhu ardaha ana rasul rasulka al sl slm qal nabigan wuxuu yidhi man sallaa qofki tukada albardayni labada waqti qabow labadaa waqti qabow qofkii tukada dakhala aljanata janna ayuu galaa weye muttafaqu calayh albardaan bardaanka la sheegay asubxu walcasru waa salaada subax iyo salaada casr weyaan salaada subax hurdadii ayaa lagu dhegan yahay fii jamaaca ku jirta meesha socda jamaacada way ku jirtaa weyaan qofka muminka ah waxaa weyaan inuu ku tukada asaas weyaan qofka inta badan salaada subax hurdo ayaa jamaacada iyo muslimiinta isumaadkeeda dhaafayso salaada casarna waxaa dhaafiya suuqa iyo maciishada xasilinteeda ayaa qofka dhaafisa weyaan marka qofkii labadaba aan u aabiyeelin oo hurdadiina iska tuura bustii mxuu aha salaada casarna dukaankii iskaga soo taga ama soo xiro ama qof ama mxuu aha si un yeelo si un yeelo xitaa waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah qofka inuu isaga intuu salaadii usoo soo baxa kadibna shaqaalihii uu dukaan kaga soo taga ka horan waxyaabaha dhacay ka mid tahay qofkii wuxuu samaynayaa dukaankii albaab uu leeyahy waratamahan qofkii xataa hadduu warata yahay cudur ma lahan waa inuu mxu wilaalaabto waratada beryaha waaba loo soo dhigtayo jirala waa laxaaqe koleyba mxu saa kuga dhamaanayaan laakiin iyaga laftirkooda ilah waxaan ka baryana subxana wa tacala inuu yasiro masdar risq meel ay risq fiican oo wanaagsan ooy mxuu ahay kaga maarmaan qoraxdaas iyo boorkaas iyo fiijintaas iyo dhibaatayntaas iyo tiyaagaaskaas iyo qashinkaas ilah subxana wa tacala wax ka khayr badan allah u yasiro oo allah u furo maxaa yeeley ayagina dhib bay qabaan dadkina way dhibaateeyeen laakiin riia waxaa weeyaan waan baahana bahlo looma cuno sooma riia shaki ma lahan ilahi subxana watacala qofkuu siinaya laakiin abwaabtiisa wanaagsanayd inaad qof kula imaada wanaagsan oo jidkaas la mara oo adiga lagu taraari oo mootadii ay ku marayso oo boorkii uu ku mara oo qofkii muslimka ahaa uu sabab aad noqonaysa in mooto ay disho oo waxaa weeyaan aad ugu noqonaysa in mandarkii iyo wadadii muslimiinta waxyaabaha muslimiinta isku leeyihin waxa ka mid ah jidadka ayaa ka ah. qof gooni u yeelan kara ma jidka in la maro ayaa loo sameeyey marka xuquuqda muslimiinta ay isku leeyihin waxaa ka mid ah oo qof gooni usan u yeelan karin jidadka ka mid ah marka jidadkaas in la warta wahaakada waa darar waa dhibaato qofkiina laa shaka wuxuu u baahan yahay risiq iyo meeluu muxuu ah ka tarasuqa ood ilahi subxana watacala muxuu ah risiqiisa ka raadsado marka ilahi waxaan ka baryana subxana wa tacaala inuu raggaas dadkaas meesha laga kiciyey faraj ka khayr badan meeshii ay haysteen inuu rabbi u yasro subxana watacaala iyagana ay ku dadaalaan inay muxuu ay ka badashaan waxaa laga yaabaa inaad intaas iskaga kacdo ama dhowr qofoo warad isku darsadaan dukaanku yar kiraysaan kadibna ilaahay uu barakay subxana watacala oo kuwaanfiijiyey oo sababta ugu noqdo inay ka dhaqaalabatana laga yaaba marka yaanan muxuu ahaa la fiirin albaab ilahay hadduu furo hadduu xiro mid kale ayuu fura lagama yaaba allah subxana watacala inuu abwaab albaab walba kan ma lagaa xiri kii ahay oo boorka oo dhibka badnaay oo muxuu ahaa ku rafaasanayd ummaddan ku rafaadaysay ilahi waxaa laga yaabaa albaab weyn oodan filaynin oo ka khayr badan ood weliga xataa madaxa kuso ilah kuu furo subxana watacaala marka qofka inuu dhankaas xun ka fiirinin dhanka wanagsan inuu ka fiiriyo ayaa laga yaaba albaabkaas xun lagaa xiray inaad allah subxana watacala albaab wanaag kuugu bedelo xadiidka kun iyo afar boqol kun iyo mxuu ahaa iyo sagaal iyo afartanaad sideedaad miya xadiidka kun iyo sideed iyo afartanaad wacan abi zuhayrin waxaa laga wari cumaarata ibnu ruwaybata radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasula rasulka allan ka maqlay sal slam yquul rasuulkeeno lan yalija naara naar ma gala axadun qof oo sallaa dukaday qabla tuluuci shamsi qoraxad soo bixitaankeeda ka hore iyo wa qabla guruubiha dhicitaankeeda ka hore weeyaan yani alfajra wuxuula jeedayani wuxuula jeeda alfajra salaada fajr iyo alcasra rawahu muslim weeyaan waxyaabaha jannada looga lagu helo naartan loogu badbado waxaa ka mid ah qofka inuu jamaca ku daaimo salaada fajr iyo salaada subax weeyaan xadiidka kun iyo sagaal iyo afartanaad wacan jundubin wacan jundub ibnu sufyaana radi allahu canhu wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal man sallaa qofka tukada asubxa salaad subax fa huwa fii dimat illah riwaayaad waxay caddeeyeen fii jamaacatin man salla subxa qofka salaad subax tukada kama qaalat riwaayaat اlqra fii jamaaca fa huwa isaga fii dimat illah ilaahay magantiis ayuu ku wa tacala ilahay ba magan ayuu qofka u yahay fandur waxaad fiirisaa ya bna aadam ibna aadanow laa yaطlubannaka yuusan ku raadinin yuusan ku raadsanin allahu alla weyne fii dimmatihi magantiisa ood hadlaysa fii hayin bishayin shay yuusan kaa raadsanin weyaan ilaahay subxana wa tacala qofkii dartiis salaada fajr jamaaca ugu dukada qofkaas ilahay buu magangelay qofkaas ilahay magangelay bini aadanow marka iska ilaali iska dhowr qof allah jamaaca ugu tukada dartiis inaad dhib u aad u miya allah subxaana watacaala magantiisa ayaad mxuu ahay faraha la gashay in lagu cuquubadeeyo lagu dhibaateeyo oo magantaas ayaa mxua xumaanta aad u geysatay lagaa mxuu ahay soo guda u diyaargarow ee khatarta ayada iska dhowr weyaan ayuu nabigeena cdayna alai sla sla muslim xadiidka kun iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qal wuxu yh abu hurayra qala rasul rasulka wuxu yh sal slm yatacaaqabuuna calaa luqati akaluniya albaraakiif weeyaan yatacaaqabuuna waxaa ku cirbatan ku cirbatanta fiikum adinka isku cirbisa yatacaaqabuuna waxaa isku cirbisaa fiikum adinka malaaikatun malaaig bileyli habeenka iyo wamalaaikatu malaaig binahaari maalinta weeyaan wayajtamicuuna waxay ku kulmaan malaaigtaas iscirbanaysa oo mid gruub walb gruub kale u badala fii salaati subxi salaada subax tacaaqubka waxaa weeyaan inuu qofkan yimaado kadibna qofki markuu taga ku kale u yimaado hakada tacaqubka waxaa weyaan ku kalaytanta weyaan yatacaaqabuuna waxaa ku kalaytanta ama isku cirbisa fiikum idinka malaaikatu malaaika bileyli habeenka wa malaaikatu malaika binahari wayajtamicuun waxay ku kulmaan fii salaati subxi salaati subax wa salaati alcasri salaata casr uma intaa kadib yacruju waxaa kora oo kor aado aladiina kuwii baatuu baryeen fiikum dhexdiina baryeen weyaan fayasaluhum ila malaaigtu inala baryeysa inala joogtaa weyaan fayasaluhum allahu allah ayaa marka weydiiyo wahuwa isagana aclamu bihim isagoo kaga aqoon badan wixii meesha ka jiray kayfa taraktum cibaadii adoomahayga siaad ugu soo tagteen fayaquuluuna waxay leeyihin taraknaahum waan ka soo tagnay wahum yusaluuna iyagoo tukana waataynahum aan u nimid wahum yusaluuna salaada casr wahum yusaluuna iyagoo tukana wayaan salaada casray yimaadeen salaada casrna way tageen salaada subaxay yimaadeen salaada subaxna way tageen markii ilaahay subxana wa tacala fadligiisa arka addoommihii malaa'igta ah uu soo diray rabbi wuxuu rabaa subxaana wa tacaala markay imaadayaan iyo markay tegayaan shayga ay ku imaanay ku tegayaan qofkii meesha ugu fiicnayd isagoo ku sugan weliba xilliga ugu cibaado ku jira camalkoodii marka waxaa lagu soo khatima wuxuu qorayaa muxuu aha kii muxuua tagaayey ood salaad ayuu ku jiray kii imaanaya wuxuu ku bilaabayaa salaad wuxuu ku dhammaynayaa markuu tagaana salaad bal arka weliba salaad kastama waa salaadihii ugu fadliga badnaa taa waxay tusinaysaa ilahi subxana wa tacala raxmadiisa iyo fadligiis weyninka uu leeyahay addoomihiisi khayrkuu la doonaa xadiid kun iyo ko iyo kontonaad wacan jariir bn cabdillahi albajari radi allahu tacala anu waxaa laga wari qala wuxuu yihi kuna waxaanan cinda nabi nabig agti sal slam fanadara nabigu wuxuu fiiriyey ilqamari dayax ayuu fiiriyey ama bish ayuu fiiriyey leylat albadri habeenka afariy tobanaadka ah faqala wuxuu yidhi inaku aninka satarawn waxad arkaysaan arki doontaandha rabbakum rabbigiina ad arki doontaan kamaa tarawna siad u aragtaan hada alqamara dayaxan oo kana oo afariy tobanaadka jooga laa tudaamuuna aad isku ciriirinaynin ku dhibaatoonaynin fii ru'yatihi araggiisa fain istatactum haddii oo linkaga adkaanin calaa salaatin salaad oo qabla uluuci shamsi qoraxda intay soo bixin ka hor ah waa iyo qabla quruubiha intaana dhicin ka hor waa salaada casare fala weya rawaahu muttafaqun calayhi nabigeena ala sl slam wuxuu in allah la arki doono subxana wa tacaala ru'yada allah lilmuminiin waa ru'yada muxuu ahaa khaaska ah ah oo muxuu ahaa ummadda dhanna waa baabka ru'yada rasmiga ah oo addoommaha ay rabbigood arki doonaan oo muxuu ahaa laga barya subxaana wa tacaala oo naxariista weyn ah waxaa weeyaan waa aragtidaas muminiinta khaas ku ah weyaan marka aragtidaas si wanaagsan inay u dhacdo qofkii rabo inuu salaada casar iyo salaada mxuu ahaa fajar ku dadala ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam eh, amray uu faray weyaan ibnu taymiya caleyh raxmat ayaa wuxuu caddaynayaa xaqiiqa cilmiya oo in badan oo ka mid ahna hadda taqriiban dhacdo in qofka in cafwan bisha aynan madoobaanin ilaa fii leylat albadri habeenka afariy tobanaadka ma habenka bish madoobaanin waxaa kaloo uu caddaynayaa inayna qoraxda madoobaanin ilaa fii leylati thaamin ilaa fii yowmi athaamin walcishriin habeenka labaatan iyo sideedaadka habeen arrin intay inay qoraxda madoobaanin bal arrintaa dib haloo loo kurgala oo qoraxda inay madoobaata waxaanan ahayn taariikh labaatan iyo ee bisha bishana inay madoobaanin ilaa habeenka afariy tobanaadka taqriiban toban iyo dhowr sano oo lasoo dhaafay ayaan u kurgalay arrinta iyada weli maanan arkin qorax madoobaati maalin aan ahayn sideed labaatan bisha markay joogto sideed labaatan maanan oo hijriga abcan tan milaadiga maaha laga hadla tan milaadiga maaha tan hijriga laga hadlaya la socda arrintayada dayax madoobaadina maan arkin dhowr iyo tobankaa sano oo lasoo dhaafay oon u kuurgalay madoobaashada dhacaysay tii xataa udambaysa ka mid ahayd oo hadda aan soo dhaafnay hadda muxuu aha taqriiban bil wax yar laga jooga aan filaya ilaa afar iyo tobanaadka habeenka ay tahay mooyane bararka ninka isaga ah oo toddoba boqoloo sano ka hore geeriyooday xaqiiqada cilmiga u gaaray laga yaaba in in badan oo hadda dadka joogana ayn weli aynan ogeyn weyaan raximahullah ramatan waasica wa fii riwaayatin fanadara wuxuu fiiriyey ila alqamari dayax ayuu fiiriyey leylata arbacata arbaca casharata habeenka afariyo tobanaadka weyaan xadiidka cashirkan u dambeey insha allahu tacaala caawa kun iyo laba iyo kontonaad wa can buraydata waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu ardahu qala wuxuu yihi burayda qaala rasu rasulka wuxu yhi sal slam man taraka qofka taga salaata alcasri salaada casr faqad xabita wuu buray ama wuu hoobtay camaluhu camalkiis wuu hoobtay weeyaan rawahu lbukhaariy marka qofkii salaada casr camdi uga taga waa khatar marka camalkiiso dhan wuu buraya marka salaada casr in laiska ilaaliyo oo laiska dhowra ayuu nabigeena fara sala allahu aleh ali waslm qofka uusan ka tegin sinaba hada wallah aclam sal allah slm ala abdi rasul